بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الوجه الثاني من أوجه حتى xataa awjuhdeeda wejiga labaad wejiga koowaad muxuu ahaa inay noqoto jaaro waxa ay jaree ama isim sariixa ha noqdo ama isim mu'awala ha noqdo markaana waxay faa'iideydaha niri sida haalibka ah ama gaayo ama tacliil waxaana hayru haalib ah inay istihna faa'iideydo alwajhu الثaanي min awjuhi xatى an takuuna xarfa caطfin wejiga labaad waa inay xarfu cadaf noqoto khilaafan lilkuufiyiin annagoo kuufiyiinta ku khilaafayna oo waxay aaminsan yihiin xataa xuruufulcadfi inaysan ka mid ahayn xataadaasoo tufiidu faa'iidaynaysaa tufiidu baa idiin qoran soo maaha mase yufiidu baa idiin qoran xataadaasoo tufiidu faa'iidaynaysa muطlaqa aljamci sida waawdii oo kale muطlaqu اljamci u faa'iidaynaya macطuufka iyo macطuufu calayhiga inay xugunka wadaagaan oo aysan faa'iidaynaynin tartiib waatana wuxuu yidhi min gayri tartiibin walaa maciyatin cala alasaxi ma faa'iidaynayso tartiib maciyana faa'iidayn mayso tartiibka oo loola jeedo in macطuufu calayhiga xukunka uu kaga horreeyey macطuufka ma faa'iidaynayso sidoo kalena macyana faa'iiday maydo macطuufka iyo macطuufu calayhiga xugunka isku mar inay ku ahaayeenna laga faa'iidaysan maayo sida waawdii oo kale idan macطuufka inuu dembeeyey oo macطuufu calayhiga uu horreeyey xataadu faa'iiday mayso tartiibka kayrkiisna faa'iiday mayso oo ah inuu macطuufku xukunka ku horreeyey macطuufu calayhiguna uu ku dembeeyey macyana faa'iiday mayso oo ah labadooda macطuufka macطuufu calayhiga isku mar inay xukunka ay ka ahaayeen ayadana faa'iiday mayso calى اlaصxi kalwaawi fii daalika wa hiya iyadu kalwaawi waawday kala mid tahay fii daalika arrinkaas oo ah ifaadaةu muطlaq aljamci ilaa ana almacطuufa biha hase ahaatee waawda waxay kaga duwan tahay ilaa ana almacطuufa biha ay bixataa xataa macطuufkeeda macطuufkan maxaa laga wadaa macطuufka dambe macطuuf calayhiga laga hadli maayo ilaa ana almacطuufa biha bixataa xataa midka ka dambeeya oo taabica ah mashruuط biamrayni laba arrimood baa loo shardinaa axaduhumaa wuxuu yahay an yakuuna macطuufkaasi bacdan waa inuu ahaado min almacطuufi calayhi macطuufu calayhiga qayb ka mida waa inuu yahay imaa xaqiiqatan aw xukman xaqiiqa ahaan waa inuu macطuufu calayhiga qayb ka mida uu yahay ama xaqiiqa ahaan uga mid ma aha ee xugun ahaan buu uga mid yahay kamaa sayaati sida imaan doonta waa shardiga koobaad waاlamru الثaanي arrinka labaadna an yakuuna almacطuufu biha macطuufka xataa gaayatan lahu ay lilmacطuufi calayhi macطuufu calayhiga waa inuu gaayo u yahay meesha uu ku dhammaado figta u sarraysa waa inuu yahay kasharafi sida sharaftoo kale meeqo shardi uu sheegay laba shardi in macطuufku uu yahay bacdan min almacطuufi calayhi waa shardiga koobaad iyo shardiga labaad oo ah inuu macطuufku gaayo u noqdo macطuufu calayhiga naxwu qowlika waa adigoo yidhaahda maata annaasu xata alambiyaau dadkii way dhinteen xitaa ambiyadii way dhinteen miihaalkan shardigii labaad buu miihaal u yahay shardigii koowaadna miihaalkiisii waa dambeeyaa ma tartiib buu ku socdaa markaas mase khayru tartiib buu ku socdaa khayru tartiib buu ku socdaa sababtoo ah shardiga hore inuu miihaaliyo kadibna shardiga labaad uu miihaaliyaa tartiib ahaan lahayd laakiin shardigii labaad buu miihaalkiisii soo hormariyey shardigii koobaad miihaalkiisiina dib buu u dhigay marka waa hayru muratab wuuna sheegi doonaa maata الnaasu dadkii way dhinteen xatى alambiyaau xitaa ambiyadii alambiyaau marka waa macطuuf annaasna waa macطuufu calayhi faina alambiyaaa ambiyada calayhim الsalaaةu wasalaam hum اlmacطuufu bxataa xataa waa midka ay cadaftay oo macطuufka ay ku xirtay wa hum ayagu ambiyadii gaayaة الnaasi fii sharafi اlmiqdaar waa figta u sarraysa qiimaha sharaftiisa oo dad ay gaarhaan insaan meel uu gaaro oo sharaf ah meesha ugu sarraysa waa in ilaahay uu doorto oo nebi uu ka dhigo ama rasuul uu ka dhigo qaayo ka sarraysa ay ma jirto shardigii labaad marka waa kaas shardigii hore laftigiisana waa ku jira oo ambiyadu waa bacdun min annaas waa qayb dadka ka mida soo maaha binisbati marka loo fiiriyo waxay qaayo u yihiin binisbati marka loo fiiriyo ilaa kamaali annawci اlinsaani jinsiga insaanka kamaalkiisa marka loo fiiriyo kamaalaat ma idin qoran aniga laftigeyga waa i qoraa laakiin nusqo waxaa jirta wahum gaayaة الnaasi fii sharafi اlmiqdaar biالnisbati ilىa kamaali الnawci اlinsaani kamaalaat iyo kamaal waa isku mid marna midna waa jamc midna waa mufradki jinsiga insaanka kamaalkiisa marka la fiiriyo ilaan waxaa jira kamaal muطlaq ah iyo alkamaal annisbi alkamaalu اlmuطlaq lilaah allah buu u sugnaaday kamaalka mudlaqa ah laakiin insaanka kamaalkiisu mudlaq ma aha marka loo fiiriyo insaannimadiisa kamaalkiisu meesha uu gaari karaa ugu sarraysayo waa inuu nebi noqdo oo ilaahay inuu nebi ka dhigo ama rasuul waa inuu ka dhigo haddaba insaanka qayb ka mid ahna waa kaamil qayb ka mid ahna waa naaqis sida nebigu yidhi salى الlahu عalيه waalي wasalam kamula min الrijaali kahiir wuxuu yidhaahdee ragga in badan oo ka mida ilaahay kaamil buu ka dhigay way badan yihiin dumarka laakiin nebigu salى الlahu عalيه waalي wasalam dhowr qofood buu ka sheegay kamula min الrijaali kahiir haddaba kamaalkaas nebiguu sheegaya waa kamaal hee nisbi ah kamaalku marka wuxuu u qaybsamaa alkamaalu اlmuطlaq iyo alkamaal annisbi insaanka marka kamaalnimadiisu waa kamaal nisbi ah wa cagsihi iyo cagsigiisa gaayatan lahu ay lilmacduufi calayh macduuf calayh waa inuu gaayo u noqdo ka sharafi sharaf waa inuu gaayo ugu noqdo wa cagsihi sharafka cagsigiisa waa inuu hee gaayo ugu noqdo oo muxuu yahay cagsu sharaf ka danaa'ati liidanaanta gaayadu marka waxay noqon kartaa ghaaya fi sharaf waxaa kale oo ay noqon kartaa ghaaya fi danaa oo sharaftii cagsigeeda ah naxwu qowlika waadoo yidhaahdaa zaarani الnaasu dadkii way soo boqdeen xata alxajaamuun xitaa kuwa wax tooba oo dadka tooba way soo boqdeen oo ah kuwa dadka ugu liita saasuu ula jeeda xata alxajaamuun cid aani soo booqani ma jirto dadka kuwii ugu liitay oo ugu hooseeyey oo xajaamiinta ahaa xitaa way soo booqdeen maata annaasu xata alambiyaana waa maxay dadkii way dhinteen xitaa dadka kuwii ugu sarreeyey oo ugu qiimo badnaa oo ambiyadii ah ayaa geeriyooday faإن الxajaamuuna hm الmacطuufu bxatى waa kuwii xataa lagula cadfay wahum gaayaة fii dana'aةi الmiqdaar miqdaarka liidanaantiisa qiimaha liidanaantiisa waa qiimo aad u liituu leeyahay xajaamnimadu meeshii ugu dambeyday bay xajaamiintu ka joogaan wakalquwati والضacfi an yakuuna gaayaةa lahu lilmacطuufi calayh kaالsharafi soo muusan dhihin iyo wa cagsihi iyo wakalquwati waالضacfi qaayo uu noqon karaa sharafka qaayo uu noqon karaa danaa'ada qaayo uu noqon karaa dacfiga qaayo uu noqon karaa quwada kamaa qaala shaacir sida ninka shaacirka uu yidhi qaharnaakum xatى alkumaata faantumuu tahaabuunana xataa baniina alasaakira qaharnaakum waan idin awood sheegannay xataa alkumaata xitaa geesiyaalkiinnii oo ahaa kuwa idinkugu qiimaha badnaa idinkugu awoodda badnaa ayaan u awood sheegannay faantumuu haddaba adinku tahaabuunana waa naga baqaysiin xataa baniinaa xitaa wiilasheenna al asaakira ee yaryarka ayaad ka cabsahaydiin cabsidii neerkaasay gaartay uu leeyahy marka inay ka cabsadaan waxaa sababay qahriga uu sheegaa inay kula kaceen iyo qasabka iyo awood sheegashada ay kula kaceen baa waxaa ka dhashay inay ka cabsadaan dadka waaweyn oo cabsidu ay soo dhaafto dadkii waaweynaa ee carruurtooda yaryarkaa xitaa ay ka cabsadaan wuxuu yidhi falkumaatu jamcu kimiyin waa kimi oo la jamciyo wa huwa albadl waa geesiga min alkami baa laga keena waa wasatru waa qarinta oo maxaa haddaba loogu magacaabay kimi maxaa loogu magacaabay liأnnahu yasturu nafsahu maxaa yeele naftiisa ayuu qariyaa bidirci wاlbaydati wuxuu naftiisa ku qariyaa oo uu ku asturaa marka uu dagaalamaa cabuurbireed iyo koofi biraad dirciguna waa cabuur biraadkii albaydana waa koofi biraadkeed waa nin asaga dhan jirkiisa dhan wada qariyey si hubka cadowgu uusan jirkiisa u gaarin falkumaatu gaayatun fi اlquwati waa meeshii ugu dembeyday ee awoodda ciidanka meesha ugu dambeyda awooddiisa waa dadkaas geesiyaalka ah walbanuuna laasaqiru gaayatun fi dacfi kuwa noogu tabar tayaar ayaa xataa ka cabsatay inuu leeyahay labadiiba marka halkaas ku jamciye wa taquulu fi bacdi alxaqiiqi bacdiga xaqiiqiga ah waxaad ku leedahay shardigii hore oo ah an yakuuna bacdan min almacطuufi calayhi ayuu hadda raba inuu kuu miihaaliyo wa taquulu fi bacdi alxaqiiqi waxaa leeda akaltu samakata xataa ra'sahaa ra'sahaa waa macطuuf asamakana waa macطuufu calayhi haddaba ra'sigaani waa bacdu min asamaka waana bacdihee xaqiiqi ah ilaan waa qayb oo samakada ka mid ah waa qayb malaayiga ka mid ah haddii la fiiriyo haayadiina haddaba ra'sigaasi muxuu yahay gaayatun fi danaa'a miya waa gaayatun fi sharaf gaayatun fi danaa'a malaa'igii waa cunay xitaa madaxii aan hilibka aan lahayn oo wuxuu galay aan la arag xataa waa qarjijuumsaday uu leeyahay marka gaayatun fi danaa wa fi lxukmi waxaa leeda acjabatnii iljaariyatu gabadhii waan la dhacay xataa kalaamuhaa xitaa hadalkeedii baan la dhacay uu leeyahay asna waa danaa'adii waaye marka quruxdeedii jooggeedii waxaasoo dhan waa i uu leeyahy xitaa hadalkeedii waa i geliyeen liأnna alkalaama haddaba kalaamkaani waa bacdu min aljaariya laakiin bacdu xaqiiqiya miya maya waa bacdi xukmi uu leeyahay sabab liأnna alkalaama maxay hadalka fii cadami istiqlaalihi binafsihi marka la fiiriyo inuusan keligii meel taagnayn oo uusan madax bannaanayn waxtiyaajihii ilayha inuu jaariyada u baahan yahay ka jus'ihaa qayb ayada ka mida ayuu ka dhigan yahay marka bacdun minhaa ayuu ka dhigan yahay limaa baynahumaa min altacalluqi اlijtimaaliy jaariyada iyo kalaamka waxaa ka dhexeeya xiriir oo ah alishtimaal oo maxaa loola jeedaa liأnna aljaariyata mushtamila calى اlkalaam maxaa yeele gabadhan hadalka ayadaa ishtimaashay yacni waa sifatun lahaa waa sifo iyadu ay leedahay kalaamkaani wayamtanicu waxaan la oggolayn an taquula inaad tidhaahdo acjabatni aljaariyatu gabadhii waa ay cajab gelisay waan la dhacay xataa waladuhaa lama oggola liأnna alwalada mustaqilun binafsihi wagayru qaa'imin biha xataa waladuhaa oo maxaa laga waayay shardigii ahaa an yakuuna almacطuufu bacضa min almacطuufi calayh ilan waladku jaariyada bacdi xaqiiqi ahna kama aha bacdi xukmiyana ka mid maaha liأnna alwalada mustaqilu binafsihi keligiis buu taagan yahay wagayru qaa'imin biha ayadana kuma tiirsana wa fii tamhiilihi mu'alifka inuu tamhiiliyey liلthaani midka labaad shardigii labaad inuu u miihaaliyey oo tusaalihiisa uu keenay qabla alأwali kan hore ka hor shardigii labaad oo ahaa an yakuuna almacduufu biha gaayatan lahu ayuu miihaalka ku hormariyey qabla alawali kan hore oo ahaa bacdan min almacduufi calayh inuu noqdo lafun baa ku jira wa nashrun baa ku jira hayru muratabin oo muratab aan ahayn markuu muratab yahay waa in labada miihaal kan hore waa inuu shardiga hore yeesho kan labaadna waa inuu shardiga labaad yeesho soo ma ahayn laakiin hadda waa lafun wa nashrun mushawashun ama lafun wa nashrun غayru muratab alأwalu liلثaanي wالثaanي lilأwal wالضaabiطu waxaa xadaynaa wa huwa daabitkuna amru kuliyu waa amri kulia munطabiqu calىa juز'iyaatihi juز'iyaadkiisa ayuu hee ayuu ku dabaqmaaye waxaan dhahnay alkuli taxtahu juز'iyaat wاlkulu taxtahu أجزاء daabitku wuxuu yahay an yuqaal in la yidhaahdo maa saxa istihnaa'uhu mima qablahu cala alitisaal wixii uu ansaxo in lasoo istihnoodo midka ka horeyna laga soo istihnoodo istihnahaasoo mutasil ah saxa dukhuulu xataa calayh xataa inay gasho ansaxe wamaa laa yasixu istihnaa'uhu mima qablahu wixii uusan ansixin in laga soo istihnoodo waxa ka horeeya maca alitisaal falaa yasixu dukhuulu xataa calayha xataa inay gasho lama oggola sow ma rabtid inaa ogaatid xataa waxa macطuufka u noqon karaa oo bacd min almacduufu calayhi noqon kara inaa ogaatid sow ma rabtid booskii xataa ilaa geli ilaa marka aad gelido waxaa ilaa ka dambeeya soo mustahna ma aha mustaثnahaas hadduu mustahnaa minhuwa ku jinsi uu noqdo si kale haddaan u dhigno haddii istinaaas istina mutasila uu noqdo xataa waa gelin kartaa laakiin hadduu ku jinsi noqon waayo oo istinihii mutasil uu noqon waayo oo muqadic uu kaa noqdo xataa lama gelin karo markaas xataa laiskulama cadfi karo alaa taraa suu arki mayda annahu yasixu inay ansaxa an yuqaal in la yidhaahdo acjabatnii aljaariyatu ilaa kalaamaha baskii xataa maxaan gelinay ilaa istinaaan mutasil miya mase waa munqaic waa mutasil haddaba xataa meeshan waa gelin kartaa xataa kalaama waa dhigi kartaa wayamtanicu waxaa mumtanica ilaa waladuhaa ilaa waladuhaa waa mumtanic licadami dukhuulihi fiiha maxaa yeelay kaas hore soo geli maayo oo see mumtanic u yahay miyaysan bannaaneen inaan idhaahdo acjabatni aljaariyatu ilaa waladuhaa ma ii furan tahay oo luq ahaan ma bannaan tahay mise ma bannaana waa bannaan tahay laakiin wuxuusan ku ansaxaynin mutasilnimadii mutasilnimo ku ansixi maayo markaas munqadic buu kaa noqonaa mar hadduu munqadic kaa noqdana xataa booskii ilaa ma geli karti saasuu ka wadaa ee hadda u lama jeedo acjabatni aljaariyatu ilaa waladuhaa luqa ahaan qalad buu yahay kama wado ee ilaa waladu haddaad tidhaahdo istitnihi marka mutasil kuu noqon maayuu ka wadaa imtinaacu meeshaasuu ka yimid mar hadduu mutasil noqon waayana booskiisii xataa lama geli karo alwجه الثالث min أwجihi xatىa wejiga saddexaad oo min أwjuhi xatىa wuxuu yahay an takuuna xarفa اbtidaa'in inay xarfu ibtidaa noqoto calى الأصaxi fatadkula oo markaas ay gasho calىa ثaلaaثaةi أشhyاء saddex shay ay gasho calى الجumlaة الficliyaةi almabdu'aةi bاlficli الmaadi jumlo ficliye a bay gele oo ficilkeedu maadi u yahay marka xataa haddii aad aragto oo ficil maadiya uu ka dambeeyo waa xataadii ibtidaa'iyada ahayd jumlada ka dambeydana waa jumlaة musta'nafa naxو qowlihi tacaalى xatىa cafow ilaa ay bateen oo waqaaluu marka ay yidhaahdeen cafow waa ficil maadi wاlmabdu'aةu biاlficli الmudaaric waxa kale oo ibtidaa'iye ah midda gasha jumlo lagu bilaabay ficil mudaarica fatadkhul waxay gashaa calىa ثalaaثaةi أشhyاء calى اljumlaةi الficliyaةi almabdu'aةi biاlficli الmaadi wa tadkhul waxaa kale oo gashaa calى اljumlaةi الficliyaةi almabdu'aةi biاlficli الmudaaric jumlo ficliya oo ficil mudaarica lagu bilaabay ficilkaas mudaaric oo marfuuc ah calى اlficli الmudaaric almarfuuc muxuu ka ixtiraaza marfuuc marka uu leeyahay ficilkii mudaaric ee mansuubka ahaa ila markaas waxay noqonaya xataadii hee jaaray noqonaya naxو qowlihi tacaalى wazulziluu xatىa yaquulu الrasuulu ilaa rasuulki uu yidhi ayaa zalzaalkii socday fii qiraa'ati man rafaca wa huwa naafic waana qiraa'ada yaquulu la rafcinaa waxaana sidaas akriya naafic meesha saddexdu calى اljumlaةi اlismiyati jumlada ismiyadana waa gashaan ka qowlihi wa huwa jariir ninkii jariir ahaa gabaygiisii baa ka mid ah oo muxuu yidhi famaa zaalat ilqatla tamuju dimaa'aha bidijlata xataa maa'u dijlata ashkalu buu yidhaahday kamaysan zuulin kuwii la laayey inay dhiiggooda ay daadinayaan oo ay firdhinaayaan webiga dijlo la yidhaahdana ay ku firdhinayaan ilaa webigii midabkiisii uu doorsoomay oo casaan uu isu rogay ilan dhiig badan baa ku daatay jariir markan wuxuu haystayaa nidhi ninkii shaacirka ahaa oo la dhihi jiray akhtal waqad taqaddama waana soo marnay wa qiila waxaa la yidhi hiya maca aljumlati alficliyati hiya xataadii maca aljumlati alficliyati jumlada ficliyada markay la jirto jumladii almusadarati bilficli اlmaadi ficilka maadiga ah lagu bilaabay jaaratun waa jaaraa la yidhi qowl kale oo waxaa jira dhaha ficil maadi ah xataa haddii ay gasho xataadu markaas waa jaaro qowl saas dhahaa jira ee ibtidaa'iye ma aha wa an bacdaha mudmara an ayaana bacdaha bacda xataa mudmaratun an baana u idmaarsan bacda xataa mar haddii ay markaa an ay idmaarsan tahay bacda xataa xataadii maxay noqotay jaaro wataqdiiru fii xataa cafow xataa cafow waxaa loo soo qadaraa xataa an cafow si jaaro looga dhigo an baa loo soo qadaraa mudmaro ah oo u dhexayso xataadii ficilka maadi ah xataa an cafow kadaa qaala bnu maalikin ibnu maalik saaxibu اlalfiyati ayaa sidaa yidhi oo wuxuu leeyahay ficilka maadiga haddii ay gasho waa jaaro ee ma aha ibtidaaya qaala almusannifu fi lmuqni ibnu shaam muqniga wuxuu ku yidhi walaa acrifu lahu fii daalika salafan cid uga horreyday oo sidaa tiri ibnu maalik oon ogahay ma jirtu yidhaahdeen wa fiihi qowlkiisana takallufun takalluf baa ku jira isdhibaa ku jira maxaa dhiboo ku jira haddii ibtidaa'iya laga dhigo waxbana aan loo soo qadarin haddii laakiin la yidhahda jaarraa laga dhigaa takallufaa ku jira sababta ah waxay noqonaya in loo soo qadaro an wa fiihi takallufun min hayri daruuratin takalluf baa ku jira in la ayaa ku jirta isdhibitaankaasoo wax daruuro ah oo keena aan la arag laakiin takallufka haddii daruura ay keento wuxuu leeyay wax dhibaato male laakiin waxaa madmuuma takalluf ee daruura aysan keenin intaha halkaasu ku dhammaaday buu yidhaahda waqad madaa khilaafu zajaaji wabni durustawayhi waxaa hore u soo marnay zajaaj ibnu durustawayhi inay khilaafeen fi lkalaami cala aljumlati alibtidaa'iyati khilaafka oo masladan ay ka qabaan wuxuu nagu soo maray buu yidhahda fi lkalaami markii laga hadlaya cala aljumlati alibtidaa'iyati jumlada ibtidaa'iga markaan ka hadlaynay ayaa khilaafkoodii hore noo soo maray wallahu aclam halkaas ka jooga